أبو داود أيها وريي رقم كشنكم بقول أفرتن يتطبق الحديث الأول حديث هو مروي وحا لغوري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أبي سعيد وغيري قال رسول الله رسولك لوغيري صلى الله عليه وسلم من عال قفكي بيلا ثلاث بنات صدح saddex gabdhood qofkii biila oo kafaalo qaada cuntadoodii cabitaankoodii dharkoodii waxbarashadoodii tarbiyadoodii qofka kafaalo qaada fa adabahunna edbiya edabtiiu bara axkaamtii sharcigu bara wasawajahunna u guuriya tag koriyey waxbaray uu gaarsiiyey heeray guursadaan u guuriyey wa axsana ilayhina u samafala wanaag kuu dhaqa qowl feecan ficil feecan ayuu ku korinay maahan inuu qalbiga ka nacibiyo ama qowl xun ku leeyahy markuu korinay wanaag ayuu ku korinay falahu ljannatu jannu iska leey qofkaas rawaahu daawuud abu daawuud ayaa wariyey raqamka an kun boqol afartan bal fiiriye gabdhaha diinka islaamku balse u qiimeeyey fiiriye ma arkaydid ayadoo la leeyahay wiil qofkii koriye oo waxbara ajarkaasu ley ama jannadu dalab leh laakiin islaamku gabdhaha wuxuu gaarsiiyey qofka saddex gabdhood ama labo arki doona labana waa ajarkan waa lagu helay hadda waa kuwaad adugu dhashay hadday rabaan ama waa kuwa kale midda adiga aada dhashay haddaad korido si fiican u tarbiyeydo diinta iyo aadaabtii fiicneed barto qowl wanaagsan aad ku korido qalbigooda aad ilaalido ilaa ay qaan gaaraan eer guur ay gaaraan u guurido markaas saas aad cid kale ugu wareejido mas-uuliyaddoodii janna kule qiimayn ka weyn miyaad gara karto ilaa dadka muslimiinta ah wixii janno lagu helayaa waa waxa ugu muhiimsana ku dadaalaan soo taas macnaheedu marka waxa weeye sharciga islaamku wuxuu ka dhigay gabdhaha wax lagu dadaalo oo la daryeelo oo la qiimeeyo oo lagu raadsado ilaahay raaylahanshadiisa qiimaynta iyo ilaalinta la ilaalina saasuu ka dhigay markaase gaala waxay leedahay islaamku gabdhaha hoosuu dhigay ka warrama alxadiiu aani xadiidka labeeya haada maxalu rawaa muslimu can anas taas kaanujuurkaasa waxaan ku tacalujinaynaa rawaa muslimu taas ah. rawaa muslimu imaamu muslim wuxuu ka wariyey can anas ibni maalikin wa rawaa muslimu imaamu muslim wuxuu ka wariyey can anas ibni maalikin radia allaahu canhu qaala inuu anas yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam man caala qof qabiila jaariyatayn laba gabdhood xataa tabluqa ilaa ay qaangaaraan ilaa ay ka qaangaaraan qof qabiila jaa-a waa imaana yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ana aniga nebi maxamed ah imaana yuri nabigu sala allahu calayh wasalam ana aniga imaana iyo wahuwa qofka laba gabdhood biilay wadama asaabicahu nabigu farihiisuu isku keenay saas saxiix ibnu xibbaanka waxaa ku sugan haakadaa saas xaalaa nahay aniga iyo asaga jannada waxaa imaanaynaa saas annagoo ah farta murugsatada iyo farta dhexe farta dhexaa wax yar dheer soo maaha haddee nabiga awalan qof la sinaa kari jirin jannada bal ka waran qofka la yidhi nebi maxamed sala allahu calayh wasalam uu ka daba dhowaana jannada qofka la yimi ka waran darajadiisu waa darajo aad u saraya soomaa waxaad ku helaydaa laba qabdood inaad korido wax fiicanoo diintoodii aad barto aadaabtoodii aad barto farxad aad ku korido u naxariisato sidaasaad ku helay laguma dhihin laba wiila lagu helay ka wa sow ma ahan islaamku qiimeeyey gabdhaha taas u sheegayma gaalada gaala raacyaduna u sheegi maayaan ee waxay leeyihiin islaamku gabdhaha hoosuu u dhigay xaqoodiiuu ku xadgudbay xorriyaddiiuu ka qaaday siyaasadda uma ogola oo kursi u dhiibna inta wasiirad laga dhigo hurdo iyo harsimo ay ka tagtaa ma karaamayna hurdo iyo harsimo istaabkaba joogo meel ay geli wada suuliga hadday gasho ay horta u taageen waa waardiyeynay ila waa la dilaa meeshaas inay wax ka gashay rabaan meel anay taagnaan bal fiir ilaahow sharaftaa naga qaado nin islaamid ay garabka ku haydo maalinta hadda uu tuujinayo waxaa weyn waxaasay la rabaan ilaahayna waa karaamayo qof boqoradu ka dhigay guriga lagu ilaaliyo karaamadaas inay ka qaadaana warawa muslimu imaamu muslim wuxuu ka wariyey can anas ibni maalikin radia allahu canhu qaal مسلم الإمام مسلم وكوري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله رسولك الله يري صلى الله عليه وسلم من قال قفك بإلى جاريتين لبك الضوء حتى تبلغ إلى أي قانقاران جاء وإمانا يوم القيامة ما من تقيامة أنا أنك وهو أسقى هكذا صاص حالا فرطا يمسدد إيا فرطا بحو اسكو قبط النبي صلى الله عليه وسلم وضم النبي واسكو طمي أصابع الفريس فريس اسكو كان كاسوري سيداسان جنبه كغلين وحير انا كوري رواه مسلم حديث كوري رقم كلابكم لح بقول صدن يكون وفي جامع الترمذي جامع الترمذي وحا كسبان رقم ككون سغال بقول طبان يا افر دخلت وانجلا وحديث كان روايه روايه كامله دخلت وانجلا هو النبي انا انيغا iyo وهو asaga aljanna ta angelayna kahaatay saas oo kale xaalan واشار النبي وحو اشاره باصبعيه باصبعيه لبدي سفره فرت بلوكسته يا تنكرو اشار جنده waxaan galeynaa anagoo saas qofka laba gabdhood tarbiyay xaal oo jeeda caalam caalam iyo noo sharca wuxuu nooga soo qaaday imaam nawawi rahimahullah sharxiisi qaala al-imaam an-nawawi imaam nawawi rahimahullah sagoo noo cadayna xaal oo jeeda caalam laba gabdhood qofkii biila ومعنى عالهما لبا قبض قفكي بيلا معنيهده قام قفكي او استاغا عليهما لبا قبض بالمؤنة قرشك او استاغا watarbiyati tarbiyaynta ugu istaaga iyo wanaxwihimaa waxa la midka caalam waxaa loola jeedaa qofkii labada gabdhood u istaaga qarashkooda biilkoodii dharkoodii hooyaadkoodii waxbarashadoodii tarbiyadoodii qofka u taagana loola jeeda isagaa dugsi qur-aangeyn isagaa qarashka ka bixin isagaa kitaabkii u akra ama qof u akriy u waxa weeyaan waxbarashada u baahnaayeen noloshoodiina isaga u isagaa u taaga qaala imaam nawawi raximah llah wa macnaa caalahumaa caalahumaa macnaheeda qaama calayhima qofku u istaaga weeye bilmu'nati qarashka ugu istaaga watarbiyati tarbiyaynta iyo wanaxwihima wixii la midka وفي الحديثين شيخ مركه تعليقنا لبدا حديث وفي الحديثين لبدا الحديث gabdhaha in la tarbiyeeyo ajarka laga helaa weynankiisa aa ku sugan labada xadiis ajar weyn in laga helaa gabdhaha tarbiyadooda iyo wa tacliimihinna gabdhaha in la baro maa shayga fiihi shayga dhexdiisa ay ku sugan tahay sacaadatun liibaantooda fi daarayni addunya akro gabdhaha in la tarbiyeeyo oo la baro waxaa liibaantooda ku jirto addunya aakhiro ajarka laga helaayo waxbarintaas iyo tarbiyayntaas ee labadan xadiis ku sugan gabdhaha in la tarbiyeeyo oo la baro waxa ay ku jirto liibaantooda adduunya aakhiro wa yustafaadu waxaa laga faa'iidaysanaa min alxadiiayni labada xadiid anlaa yutamannaa inaan la jeclaysan mowtuhunna inay dhintaan gaalada caruura kuu dhashay dibara gabar waa nixi jireen waxayna jeclaa jireen inay dhimato gabadhaas saasay jeclaa jireen taas waa dhaqan gaalada waxaa rabaa gabadhaas alla kusiiye inaad ku farxdo waa nimco alla ku siiye hadday kuu noolaato waa warad aad adiga ilaahay ku siiyo nimca hadday toosnaato wiilka inay ka ficnaato allaha inay lamid noqoto allah hadday ficnaato haddaad koridana korinta kaliya haba janno lagu hela iyo barbaarinta waa nimco alla ku siiye nimco alla ku siiye ma laga naxa marka lama naxo wayustafaadu waxaa laga faa'iidaysanaa min alxadiiayni labada xadiid anlaa yutamana inaan la jeclaysan mowtuhunna gabdhahaas inay dhirtaan wa anlaa yudkhila waa inuusan gelin alhama murugo iyo walxusna tiiraanyo fii qalbii qofka qalbigiisa idaa bushira marka loogu bishaareeyo bihinna gabdhaha islaantii waad umushay maxay dhashay gabar waa inaan qalbiga muruga ka gelina farxad ay ka gashay kan laydha gabadha ku dhaartay alxamdu lilah asbaabtii jannada halkan ii tahay ha duriyadaybaa alla haduu ka dhigana hadde maasha allahu waa nimco adduuniya mid aakiro marka waa inuusan ka murgino ku farxa marka laydhaha gabadha kuu dhaartay khilaafan mukhaalifan xaal yahay midkii khilaafa lilcaadaati caadooyinka aljaahiliyati ee gaalada loo gaalada aheed ee jaahiliga aheed gabar marka loogu bishaareeyo iyagu waa nixi jireen waa murgi jireen waa tiiraanyo jireen saas waa inuu qofka muslimkaa khilaafo marka qaala tacaala ilah wuxuu yidhi isagoo nooga warramaa gaalada dhaqankoodii waydaa bushiga marka loogu bishaareeyo axaduhum gaalada mid ka mida bilunhaa mid dhadig gabaraa kuu dhalatay hadii la yidhaah dalla wejhuhu gaalkaas wejigiisu wuxuu ahaanaa muswadan waa isim faacil mid madoobu ahaana mid madoob uu ahaana walxaal huwa asagu kadiimun mid cadbursan wey neeftaaba ku xidhan murugo mid cadbursanoo neefta ku xidhanta murugaysan uu noqona gaalku saasay ahaan jireen gaaladu wa idaa bushira haddii loogu bishaareeyo wa axadum gaalada mid ka mida bilunfaa mid dhadig oo layha gabanaa kuu dhalatay dalla wejhu wejigiisu wuxuu ahaanaa muswadan mid madow walxaal ayuu wejigiisu madow ahaana huwa asagu kadiimun mid cabursan mid cabursan neefti ku xihantay murugaysan yatawaara wuxuu iska qarinaa min alqowmi ragga ragga kale iska qarinaa shirarka ma imaan karo ila u joogtee marba haddii gabadh u dhalato shirarka ma imaan karo ninka gaalka saasay ahayn gaaladii carbeed shirarkaba ma imaan karo yatawaara wuxuu iska qarinaa min alqowmi ragga wuxuu iskaga qarinaa min suui maa shay xumaantiisa darteed bushira bihi loogu bishaareeyey shayga loogu bishaareeyey ah shay xun oo ah gabanaa kuu dhalao marka wax gaban u joogta wey ma imaan karo shirka si uu yeelo ma yaqaan ayumsikuhu weladkii mahaysana oo macnaha dilka maka dayna calaa huunin calaa ihaanatin ihaano korkeed xaalu ku sugan yahay am yadusuhu mase wuxuu ku aasaa fitunaabi carrada wax uu sameeya hadduu dilka ka daayo shirarka ma tegi karo waa qof ihaanaysan inuu isagoo dullaysan oo ihaanaysan haysto koow iyo iyadoo nool inuu aaso oo uu dilo ama inta dilo uu aaso ma ceelinta ku turo ku aaso labadaas budiya hadduu haystana murigu ku haysan haddii kalena waaba aasaaba iyadoo dhan ama inta diru aasa wax uu sameeye ma yaqaan ayumsikuhu waladkii ma haysana calaa huurin calaa ihaanati dulli xaali ku sugan am yadusuhu mase waa aasaa waladkii fi turaabi carraduu ku aasaa ila wuxuu yidhi alaa saaca waxaa xumaaday maa yaxkumuna waxa gaala xukminayaan gaala xugun kufoolxuma welad ilaahay siiyey ka murgaaya warawa lbukhaariy imaam lbukhaari ku wariyey fi ladab lmufrad taxta baabi man kariha an yatamanaa mowt albanaat baabkaas ayuu ku sheegay warawa lbukhaariy imaam lbukhaari ku wariyey fi ladab lmufrad maaha saxi bukhaari waa kitaab leeda adab lmufrad oo uu iska leeyahy imaam kitaabkaas taxta baabi man keliha baabka oo ah man keliha an yatamannaa baabkan wuxuu ka hadlaa qofkii nabcaystay an yatamannaa qofku inuu jeclaysto mowtalbanaati gabdhuhu inay dhintaan baabkan wuxuu ka hadlaa huu yidhi in sharciga lagu necebyo wax la necab yahay uu yahay qofku inuu jeclaado gabadhii u can ibni cumar cabdillaahi ibni cumar wuxuu ka wariyey bukhaari radia allaahu canhuma ana rajula nin ninkoo kaana ku sugnaa cindahu ibni cumar agtiisa cabdullahi ibni cumara nin agtiisa ku sugnaa walahu ninkana banaatun gabdhaa u sugnaadeen gabdhaa u joogeen oo uu dhalay fatamannaa wuxuu jeclaystay ninkii mowtahunna inay dhintaan faqadiba ibnu cumar ibnu cumar waan waa caroog ninkii wuu ka xanaaqay wuu ka dhirfay aad u dhibsado faqaala cabdulahi bn cumara ninkii wuxuu ku yidhi anta tarsuquhunna war maadaad biilaya maxaad u dhibsanaysa adiga miyaa risaaqa gabdhaha maya ilaahay baa risaaqaya maxaad u dhibsanayda ma ah, ilaa naftaana adu ma biili karti naftaada xataa yaa biila alla gabdhahana alla biila maxaad u dhibsanay allihii kusiyaa biilaya marka arrintaas marka gabdhaha in la tarbiyeeyo diintooda la baro waa sidii ilaahay amray wa qaala tacaala ilah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow quu anfusakum nafafyaalkiinna ka ilaaliya wa ahliikum eheliyaalkiinnana ka ilaaliya naara naar naftiinna iyo dadkiinnaba naar ka ilaaliya saa looga ilaalina saxaabadiyaa fasireen sida looga ilaalina qaala caliy bnu abi aalib wuxuu yidhi radia allaahu canhu callimuuhunna diinta bara waadibuuhunna kuna edbiya diintii ha barto inay ku dhaqmaan ku kormeera diinta bara diintii aad barteen inay ku dhaqmaayaanna ku firiyo ku muraqabeeyo la socdo saasaad naar uga ilaali karta caruurta bara saas wey callimuuhum caruurta bara marka gabdhihii wiilashii isku daran wey baabu takliibaa la sameeyey marka wiilashiia la qallibo callimuuhum wiilasha iyo gabdhaha caruurtoo dhan bara diinta waadibuuhum eelkii waa caruurtii iyo gabdhihii dhammaan isku dara eelkii ku edbiya diinta oo ku muraaqabeeyoo ku kormeera waclam ogow ana aladii shayga yajcalu ka yeelaa tacliima albanaati gabdhaha in la baro diinahuna diinkooda wa tarbiyatahuna in lagu tarbiyeeyo calayhi diinka alahmiyata muhiimadda alquswa ee fogaanta badan huwa shaygaasu annahunna gabdhuhu ummahaatun ajyaal jiiliyaalka hooyooyinkood inay yihiin weeye jiiliyaalka alqaadimati ee soo socda maxaa ka dhigay shay muhiim ah muhiimad fog maxaa ka dhigay gabdhaha in diinta la baro lagu tarbiyeeyo waxaa ka dhigay gabdhuhu jiilalka soo koraya waa hooyooyinku hooyada hadday tarbiye iyo cilmi haysato caruurteeday ku tarbiyeyna haddii aysan cilmi iyo tarbiye haysanna caruurteeda jahliyay ku korina marka jiilalka dhan oo soo socda inay wanaagsanaadaan waxay ku xiran tahay in gabdhaha la baro diinta laguna tarbiyeeyo taasay ku xidhan waclam ogow ana aladii shayga yajcaluka dhigaa tacliima albanaati gabdhaha in la baro diinahuna diinkooda wa tarbiyatahuna in lagu tarbiyeeyo calayhi diinka alahmiyata shayga muhiimadda badan alquswa ee fogaanta badan huwa shaygaasu annahunna gabdhuhu ummahaatu ajyaal jiiliyaalka hooyooyinkood inay yihiin weeye jiiliyaalka alqaadimatay soo socda faidaa kaana lahaa gabadha hadduu sugnaado alcilmu cilmi iyo waladabu edab cilmi iyo edab oo ah dhaqan fiican dhaqan wanaagsan ascafad waxay u gargaare abnaaha caruurteeda caruurteeda iyada u gargaare hadday hooyadu dhaqtaro tahay oo dhiigjoojinta iyo cirbadda inay ku dhufato ay awoodo caruurkeeda haddii naba ku dhaco dhiig ka daadana intaan dhaktar la gaarin gurma deg sooma sii karto gargaar deg hooyadu hadday cilmi iyo edad leedahay intaysan macallin kale u geyn caruurteeda ayadaa u gargaari gargaar degdega haysiina ayadaa u laqiinay wanaag ayadaa bare iscaafka marka waa gargaarka degdega gargaarka oo degdega wey asafad ayadaa u gargaaray abnaaha caruurteeda khaasatan gaar wal walmujtamaca bulshadana waa u gargaaree caamatan guud ahaan oo sida qofka dirbiga iyo caafimaadka wax ka yaqaan qofka haddii nabargaaro intaan dhakhtar weyn la geliso uma gargaaro gurma deg deg uma fidiyo hooyada intaan macallin kale la geyn caruurteeda ayadaa u gargaari oo diinta iyo edabta ayadaa bare ayadaa bare bulshada guud ahaanna ma u gargaar akhlaaq fiicanay kula noosha ninkii la siiyay wanaag kula noosha dariskay wanaag kula noosha waalidkeeday wanaag kula noosha caruurtiiyoy wanaag ku tarbiyay bulshada dhamay anficay caruurteedana anficay caruurteedana anficay waidaa kaanad hadday sugnaato alukhraa arinta kale arinta kale waa maxay waa haddaysan cilmila lahayn idibna lahayn marka horen cilmina lahayn idibna lahayn ninkeeday dhibe aabbaheeday dhibe hooyadeeday dhibe dariskeeday dhibe caruurteeday dhibe bulshada iyo caruurteeda iyo nafteedabaa dhibe hadday arinta kale sugnaato oo ayadu aysan cilmi iyo aadaab haysan caruurteeda ma siin kartaa iyo aadaab qofku wuxuusan hayn ma bixi kara wuxuu ku yidhi fafaaqidu shay shayga qofka waayey laa yucdiih ma bixiyo qofku shay uusan haysan ma bixiyo hooyadu haddaysan cilmi iyo tarbiye haysan caruurteeda waxba siimi oo cilmi iyo tarbiye siimi uma ina acdaa alislaam diinka islaamka dadka cadowga ku ah fii ifsaadihina caruur gabdhaha in la fasaadiyo gabdhaha in la fasaadiyo ay dhufays ugu jiraan waa u gambayni dhabahay ugu jiraan uma ina acdaal islaam islaamka diinka islaamka cadowyaalkiisa labilmirsaadi waa u gamban yihoo dhabahay ugu jiraan fii ifsaadihina gabdhaha la fasaadintooda maxaa lagu fasaadinaa bilmuqriyaati waxyaalaha kediya alkaiirati oo faraha Ah, waxa maalan ay leeyihiin xorriyadda gabdhaha waa in xorriyadda laga qaaday gabdhaha in xuquuqdooda la siiya xorriyatulqow waa inay helaan meeshay doonaan ay maraan marka waxay iska dhigayaan dad gabdhaha wax u taray waxyaala ay ku kadinayaan soo bandhigayaan hadalla la qurxiyey oo caruurta gabdhaha lagu kadina lagu baadiyeyna ay soo bandhigayaan alxadiiu aali xadiidkii saddexiye haada maxalu rawaa muslimun wa rawaa muslimuun imaamu muslim wuxuu ka wari can abi saciidin alkhudriyi wa rawaa muslimun imaam muslim wuxuu ka wari can abi saciidin alkhudriyi radia allaahu canhu qaala inuu yidhi abi saciid qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ina adunyaa adduunyadu xulwatun waa mid macaan khadiratun waa mid cagaaran macnaheedu waxaa loola jeedaa naftaa jecel ila hayga macaan iyo hayga cagaara naftaa jecel wain allaha allahna mustaklifakum idinkuu khaliif idinkaga dhigaa fiiha adduunyada oo dadkii idinka horreeyey intal dilay uu idinka idin dejiyey all idinkuu khaliif idinkaga dh khaliif waxaa la ydhahdaa qofka bedel ka noqdo qofkii ka horreeyey fa yanduru alla wuxuu fiirinaa kayfa tacmaluuna sidaad u camal fashaan u dhaqantaan itaqu dunyaa adduunyada iska ilaaliya wataqu nisaaa dumarkana iska ilaaliya fa ina awala fitnati bani israa'iil reer bani israa'iil fitnadoodii ugu horreyday kaanad waxay ahayd fi nisaai dumarka wa rawaa muslimu imaam muslim wuxuu ka wariyey can abi saciidin alkhudri radia allahu canhu qaala abi saciid wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka ayaa wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam in addunya addunyadu xulwatun waa mid macaan khadiratun oo cagaaran macnaha adduunyadu naftu waa jeceshay maalka madaxnimada magaca waxyaalahaas naftu waa jecesha adduunyadu waa mid macaan cagaara waxaa loola jeedaa naftaa jecel naftu waa jecesha muxuu nabigu noogu sheegaa naftu inay jeceshahay iska waxaa dhacda qofku markuu kursi doono hadduu toban kunoo qof u dilay uusan ka naxin ee uu ku faq inuu ku gaaro waxaa dhici karta inuu u dilo qofka dadka ugu sokeeyo ah, mar hadduu kursi u socdo qofka kursi jacaylma hadduu ku galo waxa weeye waxba uu aadan yeelmi saas darteeda nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam maa dibaani jaa'icaani ursilaa calaa hanamin biafsadallaha min xirsi mar'i cala almaali washara laba uugad ama laba yeey laba ey dibadeed oo geed inta lagu xidhay gaajooday oo markay gaajoodeen cari lagu sii daayey carigaasay u gelaya waa baabi'inaya ilaa asalna waa bahal dilaa haddana waaba gaajooyin labadaas uugato siday ariga u baabi'inayaan sidaas ka daran waxaa wax u baabi'iya qofku inuu is yidhahda kursi oo magac yeelo ama uu is yidhahda maalbeed qofka haddii maal jacaylku ka barto maalka laaluusha waa ku qaada qalinka waa ku xada qoriga waa ku dhaca si kasta uu maalku heli kara waa ku qaadaan maal jacayl ribada waa ku qaadaan xatooyada waa ku qaadaan si kastuu ku heli karo ku qaadaan kursi hadduu isjeclaado qofka oo kursi doon uu noqdana dariiq kasta laaluusha waa ku geda waa gadana codka afmiishaannimo waa ku raadina been waa ku raadina xaggan wax ka qaba xaggan ka qaba adduunka dhaana janno ka dhiga allah si kasta waa ku raadina haddii uu arko qof ku haysta ma garto waa in adeerka ma garto waa walaalka ma garto waa qof qiimale waa u dila hadduu si kale iskaga reebi waayo ah, waa la dila ad maqle hebel waa lagu tegay xalay habeen hore mid hebelaa la dilay ilaa mida kursi isku hayaanaa warjeefay ah, wax caaqibaa male kursi doon adduunka hadda waxaa la yaqaan heradeeda oo madaxweyneha oo aabiis ka qaata hadda waa aabiisad haddeeru jooga adduunka madaxweyneyaalkoodu ka mid shirku soo fadhiisaa laba boqorku weynaa imaam ha imaam de waa cunuga cayslandeeda cunsu bahal ah ninka aabiis ka qaatay ninay isku qaraabo yihiin kursi isku hayaan ma u naxariisana sidaas maya marka adduunyadu waa qatar qofka caqliga luhu maal jacayl iyo madaxnimo jacayl waa iska ilaaliya waa aakiraan labadaas hadday qalbigaaga galaan in addunya adduunyadu xulwatun waa mid macan khadiratun oo cagaaran sidaas darteeda gaaladu waxa ay gabdhaha xerada uga saarayaan waxaas ay og yihiin in lagu fidnoobi karaan soo daynaya gabdhaha kursi wayna qabtaan madaxweyne noqdaan wasiir noqdaan baarlamaanka galaan xaqay leeyihiin markaasay muslimad sheeganayda laa ilaha ila allah le oo idaacadda soo fadhiisada xaqayagiyaan rabna ha xaqayagiyaan rabna yaa fursiye qaramadaanudoogi ha xaqayagi xaqaagiina ma yaa ku yidhi waa xaqaagi oday noqdoon miskiin halkale ah, gabdhaha xaqooda daayo xoogaa afar sibnaar loo qabo afar sibnaar ha usbuucuu sibnaarkaanu soconaa maalin walba qada yara macaana la siinaa markuu dhammaadaan xoogaa siddeetanka doolar oo boqolka loo tuuro intaas waxa lagu afkuufaayey afkaartan inuu qaato hadhow idaacadda wuxuu la soo fadhiisana waa nabadoon aan caaqil loo oo gabdhaha anugu ma arkahayo xaqooda in laga riixo waaba hooyooyinkii maxaa looga riixahayo wuxuu ku alowsaanaya waa warkii gaalada yaa ku yidhi waa xaqooda nebi maxamedaa yidhi sal allahu calay wasalam nebi maxamed sal allahu alay wasalam aa yidhi lan yuflixa qawmun walow amrahum imra'a ma liibaanaan qoom gabadh madax ka dhigay hal ilaahay bay caasiyeen war maada nabiga rumaysnay sal la ala slm haafkaaga ka keen xaqay u leeyihin kursigan waa afkii gaalada ee afkaagii maaha adig oday muslimaanta iska aama waxaad tidhahdaa gabdhaha naga fasahaye boqorro way guryahooda lagu ilaaliye meeshaan balaayo gaangastarada isugu tegaayo lagu aartamay hayga geen gabadha haiga geyne gabdha meel u laaiqa iyo meel ucunta iyo meel qaadamidna maaha sharaftoodaa ku cayaara in addunya adduunyadu xulwatun waa mid macaan khadiratun oo cagaaran wa in allaah allaahna mustaklifakum wa in allaah allaah mustakhlifukum wey mustakhlifukum khaliifu idinkaga dhiga khaliif maxaa loola jeeda dhulkan yaa deganaa jiray waxay u qaybsameen qolo ilaahay rumayday qolo caasiday qoladii caasiday ilahay waa halaagay qoladii rumayday u badbaadiy reer caadaa deganaa jiray ilaahay weyna wixii diiday waa lalagintii kale la badbaadiye ilahay ogolaata reer saguudaa deganaa jiray qowmu shucaybaa deganaa jiray qowmu luudaa deganaa jiray dad badanaa deganaa jiray hadda waxaa la dhihi karaa ay dhici karta boqol iyo konton sano ka hor dadka maanta dhulka soomaaliyeed ku nool hal qof musuuduga ka joogo soo ma qoladaas waa tageen intaana joogta maanta iyagaa qolkii loo oo khaliifka qoladii hore iyagaa bedelay ilaahay waa fiirina ma ku raaxaystaa naloo keen maya maxaa naloo keenay ilaahay ku aadido waa laydin fiira taasaad u dhaqantaan fiiriya haddaan marno waddadii qowmuluud iyo qowmguud oo reer caad iyo reer samuud halaagiya mudayna haddaan marno waddadii nabi maxamed sala allahu alay slam iyo abubakar iyo cumarna ee liibaan adduuniya mid aakhiraan mudayna nebi maxamed weligiis kabar jagama u dhiib may abubakr ma u dhiibi ah, golaha shuurada ma ku dar ah, wasiirad ma ka dhig gobol ma u dhiibi maya cumarna maya cumaanna maya xadiis been abuura jirole cumara gabar suuqa u dhiibi yaa kuyi halkuu soo sug ah, ma kala taqaana xadiisa xadiiskaas gaalada signarada dhigeeda waa yaqaan bal waxyaalaha la yaab kale kuwa xuma jawaasiisa muslimiinta kudhex jira u sheegay ayleey xadiisaa jira cumara u dhiibay xaadiista bukhaari muslim ku taalla hadhow dood iyo muran waa arkay gabar waxa weya waxaa lasoo xigsiina ma taqaan arkaan islaam markaas waxay leedahay xadiiska dhahaya lan yuflaxa qowmun wallow amra imraa xadiidkaas waa xadiiu aaxaad haddii laydhaha xadiiu aaxaad xaa laydha ma sharaxi karto ah, man dakala fii ayri baabihi ataa bilcajai man dakala fii ayri baabihi qofka baabuusan lahayn hadduu galo wax lala yaabuu la imaana sooma oo la yaab dad xoogaa wax akriyay inta leedahay xadiiskaas aan ilaada markaan diidayo waxaa tira aaxaad maayo taas aaxaad waayo aaxaad xaaligaa dilana ma jawaabi karta allahuna fadeexa aaxaad iyo baabkeeda maadan gaarina waxaad barata arkaanta islaamka iyo dahaarada sida loo dahaaro qaato sida loo tukado sida loo soomo baro maadan gaarin baabkaas warna kama haydid fahamkaaguna maba gaarsiisneen subxaan wain allaha allah mustaklifukum khaliifuu idinkaga dhigaa fiiha adduunyada dadkii idinka horreeyuu ka wareejinaa idinku idin dejina fayanduru fiihi maaha iskaga raaxaysto ku dunta sababta lagoo keenay waa kana adduunyada fayanduru alla wuxuu fiirinaa kayfa tacmaluuna sidaad u camal fashaan bal waxaad samaynaydaan ma dariiqii nabigaad raacdeen mase dariiqii shaydaanaad raacdeen waa labada dariiq dadku inay nabi maxamed raacaan sal lahu ala iyo inay rabitaankooda raacaan labadaas ariiq wey fain lam yastajiibuu laka faclam ana maa yatabicuuna ahwaah nabi maxamedow dadku haddaysan adiga ku raacin waxaad ogaataa rabitaankooday raacayaan haye qofka rabitaankiisa raacaseeye waman adalu miman ittabaca hawaahu biqayri huda min allah yaa ka baadi badan qof raacay rabitaankiisa rabitaankiiyo waafaqsanayn hanuun xagga rabbi ka yimi gaaladu maxay dadka ugu yeeraya ma nabiga hala raaca mise waa rabitaanka rabitaanka rabitaanka shacabka rabitaanka qofka qofka rabitaankiisa iraadada shacabka iraadadaidan waa dariiqa ugu baadi badan ilaahi weyna marka dhulka wuxuu noo keenay maahan iska hawadiina raac rabitaankiina raaca maaha muxuu noo keenay nabiga raaca sal la inaan isaga caabudin saas noo keeno intaqu dunyaa adduunyada iska ilaaliya kursi raadinta maal jacaylka iska ilaaliya maalka qofku waa raadsan karaa laakiin dariiq xalaala waa inu ku raadin oo maalka dariiqa lagu hela hadduusan sharciga waafaqsanayn waa inuu ka caraaro muhiimadiisu waa inay noqotaa inuusan ilaahay caasin laakiin muhiimadiisu un maal hel kaliya waysan noqon adduunyada iska ilaaliya madaxnimo raadinta iska ilaaliya wataqu nisaa dumarka iska ilaaliya shaydaanku wuxuu rabaa dumarka inuu fasahaadiyo waa albaabada fitnada ay ka soo gasho ugu qatarsan gabdhaha diinka bara kuna tarbiyee ilaahi weyna xaqii uu siiyey ilaahay xaq siiyey xaqooda alla yaqaan xaqooda nabi maxamed ay yaqaan sala allahu alay slam xaqii ilaahay siiyey siiya laakiin xaqan alla siin ma ahan xaqi waa dulmi in ee gabdhaha yaan la halaga daayo itaqi dunya dunyada iska ilaaliya wataqi nisaa dumarka iska ilaaliya fa ina awala fitnati bani israa'iil reer banu israa'iil fitnadoodii ugu horreyday kaanat fi nisaa dumarka i reer banu israa'iil markay fidnoobaayeen dumarkiiyaa ka fasahaaday waa sida gaaladu rabto fiiri rawaahu muslimaa wariyey raqamka xadiidka laba kun toddoba boqol afartan iyo laba wuxu yuri shiiku fiihi xadiidkan waxaa ku sugan ana mabda alfitan fidnooyinka bilowgooda min anisaa xagga dumarkay ka ahaada fidnooyinku umaduhu markay fidnoobayaan marka hadduu xijaabka ka tagaan afka inta gaduubsadaan dariiqyada maraan iyagu afgaduuban waxa weye mar dhar qafiifa wataan ragga ay la qaali noqdaan safar maxram la'aana socdaan waxa weeyaan waa marka ummaddaas ay fasahaado fa haada alxadiidu xadiidkan iyo wa amfaaluhu kuwa la ah mimaa kiyay yihiin yubayinu lanaa noo caddaynaa ahmiyata islaaxi banaad gabdhaha in la islaaxiyo la hagaajiyo muhiimaddeeda lianna tacliimahunna gabdhaha in la baro wa tarbiyatahunna in lagu tarbiyeeyo caladiini diinka taqliilun waa yarayn lihaada shari shartaas la yaraynaa iyo walfasaadi fasaadkaas walamaa calima markuu ogaaday alcaduw cadowgu haadaal amra oo ah ummaduhu markay fidnoobayaan fitnadu xagga gabdhahay ka bilaabata shaydaanna mogtahay khibrad dheer u leeyahay sida wax loo baadiyeeyo imisuu ka shaqaynayay shaydaan ibliis meeqasanuu ka soo shaqaynayay sida dadka loo baadiyey nebi aadan markii la abuura u sujuud la yiru shaqada bilaabay soo maa hay khibradiisu marka imise le maaha intay laba kun iyo shan kun iyo maaha ilaahay keliyahay qibrada ka waran qof kumanaanku ka shaqaynaya shaqadaas soo qoon male marka dadka in la baadiyeeyo nebi aadan markii la yidhi sujuudoo diidayuu bilaab qaabka looga shaqeeyo marka muxuu yaqaanaa dariiqyada dadka lagu baadiyeeyu aad u yaqaanaa saas darteeda waxaa u soo baxday dariiqa ugu baadiyeynta ugu fudud inay tahay gabdhaha in la fasayo guryahooda laga soo saaro ay xijaablaan dariiqyada maraan kuraasta ay ragga kula gaabtamaan waxa weeyaan maxram la ay iska safraan guurkooda aan cidna kontaroolin khalaas u dareemaya markay saas dhacdo bulshadaas oo u dhammaatay zinadaa ku faafeen aydiska ku faafay cudurrada khatarta mas-uuliyad ku faafeen guryihii gabadh ma joogta carruurtii waa dayacma ila gurigii saakay odadiina xagga u ordo hooyadiina xagga u orod iyo carruurtii u maqan carruurtiina ay kalasii wada noqonay waa shaydaanku khibrad dheer ugu leeyahay arrinta sababta uu gaalada ugu waxyooday wa ina shayaadiina la yuuxuuna ilaa awliyaayahim liyujaadiluukum shayaadiinta yaa weli u ah gaalada iyo dadka raacsan shaydaanka usoo waxyoona oole ummadda ma rabtaan inaad fitnaydaan xagga dumarka ka gala wax u haraayo male ma haddii agga dumarka laga galo wax harayo saaka habadkiina baarlamaan aadoobagiina waxa weeyaan wuxuu aadeen suuq hay caruurtaas yaa tarbiyeyna yaa tarbiyeyna gaa habarta aaw shiri jir odog aaw shir kalu jir labada waxda lama xisbi inay ku kala jireen oo ayagu istilaam marka dambe caruurtaas yaa bal shaydaanka makrigiisa fiir walamaa calima markuu ogaaday alcaduwu cadowgu haadal amra arrinkan wa axasa uuna dareemay haadal khatara khatartan jamaca wuxuu kulmiyey cadowgii oo gaala ah quwatayhi labadiisa awoodood almaadiyate awooda maadiga xoolaha gaaladu haysata dhaqaalahoodii iyo ciidankoodii waa isku dareen waa awooda maadiga ciidanka iyo dhaqaalaha wlmacnawiyati iyo awooddii macnawigaheed oo ah cilmigooda iyo caqligooda ah, awooda maadiga waa xoolihii iyo ciidanka awooda macnawigana waa caqliga iyo cilmiga ay lahaayeen maxay iskugu dareen waxaas awood waxay iskugu dareen calaa inshaai hay-aad hay in la sameeyo hay waa muasasaad hay-ada in la sameeyo hay-ad iyo muasasa waa isku mid hay-ado iyo muasasaad ururo in la sameeyo litadmiiri shaksiyati lbinti lmuslima gabadha muslimadda dadnimadeeda in la baaba-asho xishoodka laga qaado alla kacabsiga laga qaado ixtiraamka laga qaado ee laga dhigo qof gaangasara saasaa loo sameeyey ururo ururada u dooda dumarka hay-adaha u dooda xuquuqda dumar saasay u sameeyeen xoog iyo xoolay ku dhaxshay gaalada hay-adahaasoo loogu talagalay shaksiyadda gabadha muslimadda inay baabiiyaan gabadh muslimadda waa ka cishoona afar inay dhexda ka fadhiisato soomaa laba boqol iyo toddobaatan alale dhexda ka fadhiiso markaas weliba ku faraxsanta ku faraxsanta maantana kansalaan kansalaan kan garabka ku dhuf waxa wey kan feer kursi halkaasa dheboodi halkaasa dhexboodi waxay u sameeyeen hay-adahaas litadmiiri shaksiyati lbinti gabadha dadnimadeeda in la baabaasho gabadha almuslimati muslimadda zakrafuu way qurxiyeen fiiha hay-adda alqowla hadal dhihi maayaan ururkan waxaa loo sameeyey gabdhaha inuu baabaasho la dhihi maa ee gaal waxay leeyihi ururkan waxaa loo sameeyey xuquuqda dumarka inuu u doodo xuquuqda dumarka inuu u wasaaradda horumarinta dumarka hay-adda horumarinta dumarka ururka u dooda xuquuqda dumarka hadal waa la qurxina zafrafu waxay ku qurxiyeen fiihaa hay-addaas alqowla hadal wa sataruuha waxay ku qariyeen hay-addaas bihawbi taqwiiri ilmar'a gabadha in la hormariyo wa taxriiriha iyo in la xoreeyo gabdhaha in la xoreeyo gumaysiga raggu ku hayaan laga xoreeyo aabbahena gumaystay laga ninkeedaan gubaystayna inu laga xorayn gabdhaha in la xoreeyo gabdhaha in la hormariyo maradaasay u geliyen shaardigaasay u soo tureen baailka magacaasay u bixinaya wa fi lxaqiiqati sida dhaqtaana laa tujdii u faa'iidayna hay-addu shay-an shayna lilmar'ati muslima gabadha muslimadda walaa taziidu hay-addaas u siyaadine filmujtamaci bulshadana ilaa fitnatan fitno iyo watadmiiran baabi'in maahane hay arintaas ilaahay ma noo sheegay gaaladuma wanaagay nala rabaan mase baabi'inay nala rabaan gaaladuma waxay ku farxayaan nabadgelyada yaga horumarka yaga mase waa ka naxayaan waxay ku farxayaan dhibka yaga bal qur-aanku siduu u hadla aan fiirino ilaa wuxuu yidhi waduu gaaladu waxay jeclaadeen maa anidtum eey anatakum dhibkiin abaar inay ku dhacdo colaad inay ku dhacdo ad kooxkoox u kala go'daan gobol gobol waddankii yarkaay soomaaliya shan dowladood iyo lix dowladood laga dhigo oo aan gobol gobol u gudbi karay ahay oo qabaa'il laysku dilo oo tuulo walba labada jufooda badan isku disho annaga tan degmadaan le iyo annaga degmadaan le cagaha kor u qaad iyo kor u qaad sidaasay gaala dhibkiin colaadaha cudurrada gaajada fakriga saasay gaala inanla hayto waduu gaalo waxay jeclaadeen inuu ilaahay yidhi maa canidtum dhibkiinna qad badat ilbaqdaau caradu waxay ka soo muuqataa min afwaahim gaalada atarkiyaalkooda i ma maray ka soo baxsata horta wixii uurka ku jira carabka xada soo maha ah, ma qari karo hadda kor waad weli waad wada maqasheen waxa weyaan gaalka etoobiya xukuniyo gaalka kenya xukuniy gaalka kenya daanyar arab arabmal asagoo maxad maraykan ku yaalla ka khudbayna uu yidhi annaga etoobiya waxaan ka midaysannoon ku heshiinay soomaaliya inaan dawladu ka istaago ii kelmaddaas ma malaynaynaa inuu ku talagala inuu maya carabkaa soo dafay ila wixii qalbigu ku jira hadda ciidamada jooga dhowr sano ka hore laba sano ka hor iyo meelahaas soomaaliya nabad ka dhacda ma habiib sababtoo nolosha aan ka helaana burudiga weligay ma malaysanba oo aan gatay guriyaan dhistay lacagta meeshaan ka jabsaday haddii nabadu dhacdan gurigaaga aada igu xatumi waa kii afhayeenka midkii ahayo jabuutiyaanka ka qabaan eh, askarigan asaga warkaas xaa ugu jira waxaa ugu jiri waay waxaan uu qalin karaa qalbiuga jir ha kii afhayeenkaa ka daba qaatay aniga ma fahmin askarigaas waxa warkaas ugu jira ha warkaas annaga danaheenaan nafteennanba u hurmaye nabad waa la rabnaa dalkaane askarigaan isaga uu rabaa rabaayey wax qalbiga ku jira soo baxaa marka marmaray ka soo baxseen ilaahay run badana qad badat ilbaqdaau caradiyaa soo muuqatay min afwaahim afafyaalkooda ka soo muuqatay ilah wuxuu yidhi wamaa tukfii waxa ay qarinaydo suduuruhum laabiyaalkooda a ah akbaru ka weyn badan intaan ay afka ka sheegayaan waxaa ka weyn carada iyo ciilka idin qaba carada iyo ciilka idin qaba inaad baaba'daan oo qof idinka harinay rabaan saasay rabi lahaa marka ka war haddaan inaan gaalada bandayda ka shaqaynayo nabadgelyada iyagay rabaan horumarka iyagay rabaan ka warrama gabdhahay qoraynayaan gabdhahay u dooday ha xuquuqda dumarka ilaalaya xuquuqulinsaanay u socdaan waa qof qur-aankii beeniye qofkaas saas hadla ama waa jaahid ah. facalaalmurabbiina dadka caruurta tarbiyayna waa macallimiinta qur-aanka macallimiinta iskoolka waa macallimiinta jaamacadaha waa waalidiin dhammaan waa murabbiyaal facala almurabbiina dadka wax tarbiyayna waajib waxaa ku ah an yaqifuu inay istaagaan amaama haada alfasaadi fasaadkaas hortiisa fasaadka alcaarimi ee adayga badan ay ashadiidi ah caarimka waa shadiid fasaad adag wey waxa gaaladu ay wadaan hay-adaha waxaa laga rabaa marka waalidiinta macallimiinta qur-aanka macallimiinta oo uu gabdhaha wanaag baro wiilashana wanaag baro alxadiiu raabic hada maxalu xadiiska afreeye can caaishata radia allahu canha warawa abu daawuud abeeda warawaa abu daawuud abu daawuud wuxuu ka wariyey can caaishata umi lmuminiin warawaa abu daawuuda abu daawuud wuxuu ka wariyey can caaishata umi lmuminiina radia allahu canha can inabiy nabigayna ka wariday sala allahu calayhi wasalam qaala nabigu inuu yidhi laa yaqbalu laahu allah ma aqbalo salaata xaaidin gabar qaangaara salaadeeda xaaidin waxaa loola jeedaa gabar gaartay dadii xaydka isagaa noo fasiri doona soo wada gabar gaartay dadii ay ku xayd laheed marka waa qaangaara loola jeeda wuxuu halkan shiiku ka bilaabi rabaa inuu nabaro maxaa lagu qaangaara ku qaangaara taasuu raba inuu laa yaqbalu llaahu allah ma aqbalo salaata xaa'idin gabar qaangaara salaadeed ilaa bikhinaari hagoog maha waa inay hagoogataa oo jirkeeda asturtaa gabadha markay tukaydu haddayba gabar tahay tukayda jirkeedao dhan waa inay qaribaan wejiga iyo labada calcalood maaha rawaahu abu daawuuda xadiiska wariyey ix boqol afartan iyo ko wa saxaxu ibnu khusayma waxaa saxiix yeelay ibnu khusayma raqamka sideed boqol afartan iyo kow imaamu sancaane subul salaamka wuxuu leeyahay xadiidka dabaraaniya ku wariyey mucjamu saqiir iyo awsad laa yaqbal llahu min imra'atin salaatan xataa tuwaariya diinataha gabar ilaahay salaad kama aqbalo ilaa ay quruxdeeda qarido ilaa ay quruxdeeda qarido waana sidayna ay amrayeen yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid bani aadamkoo dhan ilahay wuxuu quruxiina qaato cawradiina astura masjid markaad tegayda macnaha markaad tukayda marka salaad alla gabadha ka aqbalay maaha markay tukaydo inay quruxdeeda qarida maaha wejiga iyo labada calacalood maaha inta kala gabadhu wayna qarida xataa qolkeeda jiifka keligeed hadday ku dhex tukaydo maaha markay ragku ag tukayda kaliya qolka jiifku ayadu ay leedahay keligeed ku tukaydo salaadba mar haday tukaydo jirkeeda hadii cagta cadu muuqato salaadaas waa salaad ma cagta cad markay rukuucayda ama sujuudayda hadday cagteeda cad muuqato badana gabdhaha sidaas maragay halkaasi ku markay rukuucda cagta caddeeda muuqan ama markay sujuudayn muuqan maxaa la rabaa maradu dhulka inay ku daasan tahay markay tukaydu oo markay rukuucday markay sujuuddo ay maradaasu qarid cagihi wejiga iyo labada calacalood meel aan ahayn hadday ka muuqato gabadha salaadeedu waa ka ka kaw وروى أبو داود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وقال لا يقبل الله ألا ما أقبله صلاة حائد قبر كان جارة صلاة أو حيث جارتي الحائد صلاة حائد الولوجة قبر حيث قبل الولوجة قبر حيث قبل ما تبقى ما تبقى وحال الولوجة قبر جارتي دعدي حيث فصحيح كنت سيدا قبر لو ما كي دعدي حيث جارته حيث وهو تماما ما هذا كان جارته وعلامتها لقو كان جارونه كميدة حيث oo gabdhuhu ku qaangeenaan ilaa bikhimanin hagoog maane rawaahu abu daawuuda raqamka lix boqol afartan iyo kow wa saxaxahu ibnu khusayma ibnu khusayma saxiix yeele raqamka siddeed boqol afartan iyo kow qaala alimaamu alkhaaabiy imaamu alkhaaabi abu sulaymaan alkhadaabi raximah ullah kitaabka lena macaalim sunan oo abu daawuudka uu ku sharxay uu leeyahy wuxuu yidhi imaamkaas markuu idaa balaqad markay gaarto sinal xaydi da'dii ay ku xaydeen da oo xayd ka yimaado markay gaartaa loola jeedaa walam yurid nabigu ulama jeedo bihi lafdigaas allatii gabadha hiya ayadu fii ayaami xaydihaa maalmihii dhiigga ku sugan ulama jeedo maxaa yeelay lianna alxaa'ida gabadha dhiigga iyo caadada qabta laa tusalli ma tukato biwejhin sinna uma tukato marka gabarh qaangaarha loola jeeda fiihi xadiidkaas waxaa ku sugan marka fiihi xadiidkaas waxaa ku sugan ana albaaliqata gabadha qaangaarkaa tuusafu waxaa lagu tilmaama bilxayd xaaiddaa la yidhahda lianna bihi xaydka yatimu lbuluuqu qaangaarkaa ku dhammaystirmaana ta gaalada maqashaan iyagoona carruurtu siddeed iyo toban ay ku qaangaaraan dhiiggaaga ha ka jaahil noqon gabadha hadday sagaal sano iyadoo jirto dhiigga hadday gaarto lianna bihi xaydka yatimu waxaa ku dhammaystirma albuluuq wa huwa xaydku calaamatun waa calaamad calaamadaasoo liidraakil mar'ati haweenayda inay gaartay u sugnaatay sinal wujuub wax ku waajibi jireen dadii wax kula waajibi jireen waa gaartay gabadh haddii dhiigga xaydada ku noqdo saas waajib waxaa ku ah gabdhahooda inay la socdaan waxaa dhacda gabadha inoo sagaal jirtay kaan gaartay inta mana oga inay qaangaarta waxaa dhacday in salaaddii marmar ka tagto soonkii ay aysan soomin aad dhci tara waa saqiir manaha saqiir waa qaangaar dii gabadha beegii waa qaangaar waa qaangaar wa bi haada alxadiii xadiidkan istadalla waxaa u daliishaday wa bi hada alxadiii xadiidkan istadalla u daliishaday alimaamu alxaafid albayhaqi raximah اllah fii sunan kabiir sunan kubra kitaabka ilaahe uu imaam bayhaqi leeyahay wuxuu xadiiskan u dariishaday calaa an albinta gabadha tabluqu inay ku qaangaarto bilxaydi xaydka inay ku qaangaarto marba haddii xayd ku dhaco gabadha waa qaangaarta alxadii alkhaamis hada maxal wey xadiiskii shaneeyey meeshaana waa meeshii looga hadlaayey rawaa ibnu abi shayba wa abu daawuud can caaishata radia ibnu abi shayba iyo abu daawuud waxay caaisho ka wariyeen radia allahu canha ayda noqoshay qaalad inay tidhi dakhala calaya rasuululahi rasuulka allah ii soo galay sal allahu calayh wasalam dakhala calaya rasuululaahi rasuulka allah ii soo galay sala allahu calayh wasalam walxaal cindii agtayda fataatun gabadh ay ku sugantay iyadoo gabadh ila joogto a ah rasuulku ii soo galo fa alqaa ilaya wuxuu ii soo tuuray xaqwahu hoosguntigiisii hoosguntigiisiiuu soo tuuray faqaala nabigu wuxuu yidhi shuqiihi hoosguntigan laba u kala jeex bayna haadihi fataati gabadhan kula joogta iyo wa baynalati gabadha cinda umisalama ku sugan umisalamana waxaa sinad wakale hoosguntiganta laba u kala jeexnin jeexna waxaad sidaa gabadhan kula joogta ha hagoogantee jeexna waxaad sidaa gabadha umusalama taas maxay ku tusee marada waa labo xariir iyo inta kale maradu hadday xariir tahay dumarka kaliya iskale haddaysan maradu xariir ahayn dunteeda raggii dumarku ma kala leh ee maxaa la kala leeyahay qaabka loo xirto fiiri nabigu macawisahaan u xidhaan gabdhahaanuna mara ay haloogtaani ka dhigana waana hal maro saas darteeda maradan hadday adag tahay ninkan wuxuu ka tolo karaa shaata kan wuxuu ka tolo karaa kamiiska gabadh maxay ka tolo karta jalda marada dunteeda la kala ma jirto mara dunteeda garuureeda in la maaha mara raggu dunteeda leeyahay maba jirta mara dun ahaan ragga ay leeyihin maba jirto mara dun ahaan dumarku leeyihin maxaa ka jira xariir maxaa dadka kale lagu kala leeyahy waxaa lagu kala leeyahay qaabka loo xihano qaabka loo xihano waxaa la rabaa gabadhu markay marada xirato in markii la arko gabar la dhihi karo qof dumara inta la fahmo ninku hadduu xirtana inuu rag yahay in la fahmo day gabadhii iyo shaati isku taagto ninkii wagta sooma waa nacalla kawara ninka haddii u dhasharaasan maa tay jalbaab isku taago ee waa nacalaqada gabadha waagi marka qaabka marada loo xirtaa la kala leeyay ee marada dunteeda maaha wax kala kala leeyay hoos untigiisi u leey labada gabdhood kala jeexa fiiriye soo ma jeedo dakala calaya rasuululahi ii soo galay sala allahu alay wasalam walaal inta egtayda fataatun gabar ay ku sugan tahay fa alqaa ilaya faqaala wuxuu yidhi shuqiihu kala jeex hoosguntigan bayna haadi lfataati gabadhan agteeda joogta iyo wabaynalatii gabadha cinda ummi salama ku sugan fa innii aniga laa uraahumaa u malayn maa ilaa qad xaadata inay qaan gaareen maahan fiiri laa uraa ey laa adunnuhumaa u malayn maa ilaa qad xaadata inay qaan gaareen rawaahu xadiidka ibnu abi shayba ayaa ku wariyey fi musanaf raqamka lix boqol raqamka lix kun wey lix kun laba boqol toddobaatan iyo kow waa abu daawuud abu daawuudna wuxuu ku wariyey lix boqol wey afartan iyo laba walxaqu uu fasira walxaqu xaqiga fi lxadiidi xaalu ku sugan yahay alisaaru waa hoosguntiga qaala ibnu laiir wuxuu ku yidhi fi nihaaya taxta maadati xaqa maadadaas markuu sharxay ibnu aiir walalu asalka fi lxaqli asala macqidulizaari waa meesha hoosguntiga laga xirto asal xaqli waa laha halkaas meeshaas hoosguntiga laga xirto aa la yidhahda asalka wa jamcuuna axaqu wa axiqaa uma sumiya waxaa lagu magacaabay bihi xaq wejiyey alisgaaru hoosguntigii hoosguntigii laftirkiisaa magacii la siiyey oo xaytaa calaaqada ka dhexayda hoosguntiga iyo makaanka lilmujaawarati deris isla yihi maxaa halkan waa meeshii lagu xili jiray derisu leeyahy husuntigu meesha marka meeshii lagu xili jiray magaceediyaa la siiyey magaceediyaa la siiyey fiihi xadiidkan ku sugan analjariyata gabadha idaa xaadad markay xaysho wajaba calayha waxaa waajib ku ah maa yejibu wixii waajib ku ah cala almar'ati alkabiirati haweenayda weyn wixii waajib ku ah ee waajib ku ah oo min alixtijaabi inay isxijaabto watasaturi inay is-asturto ii hare gabadhaan maradan sii mar maaal sii marada cilladii uu ka dhigay inay xayd gaarta u malaynta taas waxay ku tusaydaa gabadhu hadday qaan gaarto waxaa waajib ku ah waxa haweenayda weyn waajib ku ah oo ah inay xijaabato inay cawradeeda asturto inaan jirkeeda qof ajnabi ka ah uusan arag saasaa waajib waxaa kaloo xadiidkan ku sugan wa ana alxayda xaydka calaamat lbuluuq waa calaamada qaangaarka fii xaqi ilmarati haweeneyda xaqeeda haweenayda waa ku qaangaarta ah, waxyaalaha haweenayda u gaarka oon raggu shaqo kulahayna ka midta gabar haddii xayd ay hesho waa qaangaarta rawa imaam abubakr ibn abi shayba abubakr ibnu abi shayba wuxuu ku wariyey fii musanafihi raqamka lixun laba iyo saddex can ummi salama radi allahu canha qaalad inay tidhi idaa xaadat iljaariyatu gabadhu hadday xayd gaarto wajaba calayha waxaa waajib ku ah maa wajaba calaa ummiha hooyadeed wix waajib ku ah takaaliiftii sharcigoo dhan a waajib ku ah dahaaradii salaadii soonkii wax alla wixii waajiba ah. inay xijaab qaadato alxadiiu saadis xadiiska lixeeya haada maxalu rawaa abu daawuuda wa rawaa abu daawuuda abu daawuud wuxuu ka wariyey can cali bni abi aalib radia allahu canhu qaal cali bn abi aalib wuxuu yidhi xafidtu waxaan ka soo xifdiyey can rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam laa yutma bacda ixtiraami agoonnimo ma ahaanin qaangaar ka gadaal qofku haddii uu ixtiraam ixtiraam waxaa la idhahdaa meni inay ka soo baxdo qofka hadday rag iyo dumarna waa tan waa ka dhaxay calaamadii hore yay kaas u aheed dumar calaamadan rag iyo dumarkay ka dhaxay rag iyo dumar cabuurkii meliyu ka timaada waa qaangaa toban sano soo jiraday meliyu ka timaada waa qaangaa waa in waalidiintu arrintaas carruurtooda baraan haddaan la barin waxaa dhici karta carruurkiioo qaangaara wuxuu isku haysta inuu saqiir salaadii gobol inu dayaca dhici soonkii gobol dayac waajibaadkii sharcada u dayaco gabadhi han iyo toban bis fiirsana waa qof jaahila qofkaas haddii meyu ka timaado qofku waa qangaa weliba waxay ka mid tahay axkaamta culammada muslimiintu ku ijmaaceen sida xaafid xajar weli qofkii meliyu ka timaado inuu qaangaar yahay muslimiintu waa ku ijmaaceen haddaan meliyu ka imaan caruurka calaamad kalena aan laga helin sanadka uu ku qaangaara waa sanadkeen khilaafaa ku jira qowlka sawaabkana oo qaar dhahaya waa jira culamada muslimiinta sideedtu laakiin culamada muslimiintu ma qabaan sideed iyo toban keliya lagu qaangaha ee waxay leeyihin haddiiba meliyu ka timaad waa qaangaha rag iyo dumarka fiiriya saas darteeda dadka caamada markaad raba diintooda in laga qaso oo mustashriqiinta kuwa gaalada ah ee muslimiinta ku dhex dhuunta ee jawaasiista ah waxay leeyihiin sideed abu xaniif baa qabta war abu xaniif waxaa kugu jira adiga abu xaniifa marka fiiri wixii uu qabay ma lagu wada sheegay abu xaniifo caruurkan hadday mari ka timad inuu qaangaara ayuu qaba mana ogola gaalada ee haddaan mariyu ka imaan calaamad kalena aan laga helin dadee ku qaangaaraa abu xaniifu ka qaba sideed xadiis nabigaana yaalo shan toban sheega haddii xadiiska nabiga iyo qowlka abu xaniifa iskhilaafaan yaa la miisaana haysano markaasuu fiiri wax ka mida ah aqwaashii culimmadu inta soo qaatu baatilkiisa ku gadagal ah. wallahu subxana wa tacala aclam sal allahu waslama wbaarak cala nabiyina mxamed